بسم الله الحمdu لله والصلاaة والسلام على رasuuلi الlah أmا bعd waxaan ku jirnay kitaabkii aclaamu الsunaة الmanshuura لاعtiqاadi طaaئfaة الnaajiyaة الmansuura oo sheekh xaafظ ibn axmed alxakmi uu lahaa waa kii kitaabku su-aalahii jawaaba ahaa su-aashii sagaal iyo labaatanaad yaan maaragtay hadda akhrinaynaa wuxuu yihi shiikhu maa macnaa shahaadati ana muxameda rasuulu الlah maxay tahay macnaha ay xambaarsan tahay qirid la qiraa muxamed sal alla alay slam inuu yahay rasuulka alle oo alla uu soo diray oo waxyi ku soo degay dadkii inuu hanuuniyo oo wixii aakhiro ku badbaadi lahaayeen uu u sheego yaa lala soo diray rasulka sal slm kitaabkii qur-aanka oo lagu soo dejiyena dadkii uu u caddeeyo wax alla wixii aakhiro ay ku badbaadi lahaayeenna uu u sheego wax alla waxay ku halaagsami lahaayeenna uga digo taasaa lala soo diray rasulka sal sl slm waana risaalo tii ugu qiimo badnayn risaalooyinkii rususha alle nala soo diri jiray risaalada rasuulka sal slm way ka weyntahay waa ka guda weyntahay waa ka macna maarata badan tahay risaalooyinkii rususha alle nala soo diri jiray marka ma dhici karto inuu qofkii yidhaahdo tii maaragtay nebi muusena waan rumaysanahay tii nebi ciisena waan rumaysanahay risaaladii maxamedna waan inkiraya inuu yihahdo ma dhici karto sababtoo ah xujooyinkii alla uu maaragtay muujiyey iyo aayadihii waaweynaa ee maarata rasuulka sal lla alay slam lala soo diray ee muujinayey inuu rasuul alle yahay oo waxyigu alla xaggiisa uga yimid waa ka wen yihiin waana ka muuqan og yihiin wixii ambiyadii ka horreeyay lala soo diray marka waa mustaxiil in la yidhahdo ambiyada horena waan rumaysannaha kana waa diideynaa abadan xujooyinka uu la yimid waa ka weyn yihiin kuwii hore kitaabkan qur-aankaana ugu weyn oo mucjiska ah oo taxadiga lagu sameeyey qolo walba la yidhi suurad ka mida balla imaada way ka caajizeen carabtii way ka caajizeen oo carabiga aadka u yaqaana duulil ka dambeeyana kuwaasi ku gowracan yihiin sababto kuwii aadka u yaqaana carabiga hadday garan waayeen waana tawaaturta arrintaasu wax laga shakisan yaha maaha kuwan markaan waxba ka aqoonin maxay ka sheegi karaan meeshaas khalaas iyagana xujadu waa ku ogantaa marka waa marka waa kitaab maaragtay mucjis ah oo allah xaggiis ka yimid rasuulkuna sal ly slm jeebkiisa kalema aanu imaanin maba awoodaba waa waxyi alle oo xaggiisa ka yimid kitaabkaasaana marka ugu maaragtay xujo badan waana tii uu yihi rasuulku sal alla ly slama ma jiro rasuul rasuulsha alle ka mida iyo ambiyadii lasoo diray ilaa waxaa la siin jiray wax ay dadku ku rumeeyaan oo sabab u ah ama keensanaaya ama tusinaaya in la rumeeyo yaa rasuul walba lala soo diri jira lakin taa macnaheedu maaha in dadka iyo rasuulka rumaynayn waxaa dheci karta sida axaadiistu ay sheegayso aakhiro inuu imaanayo nebi oo qof la socta ba jirin midna waxaa la socdaa oo raacsan yacni hal iyo laba iyo wax lamida dad yar nebina wuxuu imaanaya oo lala soconba lakin taa macnaheedu waxaa waaye in maarata wax xujo aan soo dirin waa lala soo diray wax keenaya in la rumeeyo oo xujadu ku oganto waa lala soo diray lakin dadka iyagaa iska dafiraaya iyagaa iska diidaaya oo nasiib daro ku dhacday ma garad marka ambiyada saas waa hayn jireen laakiin rasuulku wuxuu lehy sal ly slm aniga waxa la isiiyey waa waxyi arjuu an akuna aktarahum taabica waxaan rajaynayaa inama kaana aladii uutiituhu waxyan waxaa ullahu ilaya faarjuu an akuna aktarahum taabican buu lehy rasulka sal slm aniga waxa la isiiyey waa maxay aayadda aadka u muuqata waa waxyiga waa kitaabka waxaan rajaynaya marka inaan ugu atbaac badnaado oo dadka aniga raaca ila kitaabkan soo gaarayeen in maarata ay noqdaan dadka ugu badan dadki aan rajaynaya buu yiri rasuulka sal ll slam marka macnaha qiridda la qiraayo moxamed inuu yahay rasuulka alla muxuu yahay macnaheedu jawaabta marka su-aasha sagaal iyo labaatanaad huwa tasdiiq اljaazi macnuhu waa maxay waa rumayn go-an oo min samiimi qalbi qalbiga dhexdiisa maaragtay kasoo go-eysa waa dhexbartankii baa laga wadaa maaha wax beenbeena maaho daahir daahir ay dushaas koraya maaha qalbiga gudihiisa ka soo geysa almuwaadiu haddana waafaqsan liqowli lisaani wixii carabka uu ku hadlayay wax qalbiga ku jiray waxay waafaqsan yihiin wixii carabka ka soo baxay oo ah la rumaynaayo biana muxamada in muxamed cabduhu wa rasuuluhu addoonkii alle uu yahay rasuulkiisii lasoo diran uu yahay ilaa kaafat innaasi dadko dhan loo soo diray insiim wa jinihim insi jinni marka insi iska dhaafe jinnigina waa loo soo diray marka waa labadii maarata mukalafiinta ahaa yaa loo soo diray rasuulka sal l slam waata alla maaragtay waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aana falama xadaruuhu qaaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmi mundiriin marka waxaa maaragtay loo soo leexiyey rasulka sal l slam koox jinniga ka mid a qur-aankii marka dhegeysanaya markaas markii qur-aanka dhegeysteen qoomkoodi u noqdeen ayagoo maarata u digahay qul uuxiya ilaya annahu istamac nafaru min aljin faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaba suuraddaas dhan jinnig waata ka sheekaysa marka jinnigina waa loo soo diray rasuulka sal ly slam sida insigaba loogu soo diray shaahida wa mubashira rasuulka sal ly slam isagoo marag ku ah kuwii loo soo diray wa mubashiran una bishaaraynaaya qofkii asaga rumeeya janno ugu bishaaraynaya wa nadiiran u digaaya qofkii beeniya naar uga digaaya inuu naar ku dhacaayo wa daaciyan ila allaahi yo alla uu soo diray isagoo allah dadka ugu yeeraaya biidnihii amarkiisa ugu yeeraaya wa siraajan if isagoo u ah iyo ilays iyo siraad qofba sida ugu yaqaano yunuus cad oo kale waa dadka qaarna metermukis ayay dhahaan yani aada bay u ifaysaa wa macnaha marka sida kaas maarata habeenkii mugdiga uu ifiyo kale yaa rasuulka sal ly slm wix la yimid loogu hanuunaa oo waxaa u caddeeyaa fayajibu waxaa waajibaya tasdiiquhu in la rumeeyo rasulka sal sl fi jamiic maa akhbara bii dhammaan wixuu noo sheegay oo dhan oo min ambaa'i maa qad sabaq wixii horay uu tegey ah wa akhbaari maa sayaati wax soo socda khabarkooda ah wa fii maa axalla waa sidoo kale waa in la rumeeyo oo laguna raaco wixii uu xalaaleeyey oo min xalaalin xalaal ah wa xarama uu xarimay oo xaaraan ka dhigay oo min xaraamin xaraam ah walimtithaalu walinqiyaadu limaa amara bihi in maaragtay eh, la hogaansamo oo la fuliyo wix uuna faray walkafu walintihaau lagana joogo camaa naha canhu wuxuu naga reebay waitibaacu shariicatihi iyo in shariicadiisa la raaco yaa waajib ah wailtizaamu sunnatihi in la iltizaamu sunnadiisi in qofku ku camal falaayo inuu maarata go-aansado iyo waljah waljah fi siri waljahri yacni si qarsoon iyo si muuqataba maca aridaa iyadoo raali laga yahay bima qadaahu wixi uu xukumay rasuulka sal slm watasliimu lahu ama watasliimi lahu iyadoo maaratay loo hogaansamayo inqiyaadkan uga soo sheekayna marka aayadda suuratunisaa buu ishaaraya wa ana taacatahu waana in la rumeeyaa in taacadiisu ay tahay hiyo taacatu ullah alloo la ateecay wmacsiyatahu caasinta rasuulka la caasiyana macsiyat اllah alloo la caasiya inay tahay liannahu mubaligu can illaah risaalatahu maxaa yeelay rasuulku sal l sl allah xaggiisu wuxuu naga soo gaarsiinayaa risaaladii lala soo diray walam yatawafahu اllahu allana ma aanu oofsanin rasuulka sal l slm xataa akmala bihi diin ilaa uu uga dhamaystiray diinki diinka isagu ku dhamaystirma alyowma akmaltu lakum diinakum baa lagu soo dejiyey rasulka sal slm markii uu xajinayay rasuulka sal ly slm xajat ulwadaac diinkii waa laydin dhamaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadeena waa idin dhamaystiray wa raditu lakum islaama diina islaamkiina diin ahaan baan inkaga raali noqday iyo alla uu yiri wa almubiin rasuulka sal sl ma dhimanin oo allana ma oofsanin ilaa uu dadkii ka gaarsiiyey gaarsiin cad wa taraka ummatahu ummaddiisana uuuga tegey ala almaxajati albaydaa dariiqii caddaa buu uga tegey leyluhaa ka nahaariha habeenkeedu uu maalinkeedii lamid yahay oo wax qarsoono aanay jirin laa yaziiqu canhaa kama leexdo oo meel kale ma aado oo diinkii ma naco bacdahu kaa kadib caddayntaa kadib ilaa haalikun mid halaagsama moogiye oo xukun ku dhacay musiibaduna dhinac naftiisay uga timid ee maahana xaqi inaanu caddayn ma aha ma garata xaqi waa la caddeeyey sunnada rasulka sal l slm waa ay caddahay laakiinse qof uun halaag u qornaay un baa halaagsamo oo nasiib darra ku dhacdayo isagu maarata xaqi raaci waayey oo sababtii lagu raaci lahaana la imaan waayey wa fii hada albaabi baabkan waxaa ku jira masaa'ilu sataatii in sha allahu tacala masaa'il meel kale noogu imaan doonta yaa ku jirta baabkan su-aasha soddonaad shiikhu wuxuu leeyahay ma shuruuطu shahaadati ana muxamada rasuulu اllah whal tuqbalu shahaadaة اlأulى biduuniha maxay tahay shuruudda ay leedahay qiradda la qiraayo moxamed inuu yahay rasuulka alle sala alla alay slam mase la aqbalaa shahaadadii hore oo laa ilaaha ila allahu ahayd oon ka soo hadalnaa wel oo towxiidka ahayd biduunihaa muxamedun rasuulullahi iyadoo qofkuu ka tegaayo ma la aqbalaya laa ilaha illa huda hadduu qofku muxamedun rasuulullahi ka tago jawaabtu waxay tahay oo su-aasha sodonaad jawaabteedu waxay noqonaysaa qad qadamnaa laka buu leeyahy shiiku waxaan kuu soo hormarinay ana alcabda addoonku laa yadkhulu fi diini diinka inaanu soo gelaynin ilaa bihaatayni shahaadatayni labadaas shahaado inuu la yimaado moogiye laa ilaaha ila allah waa tii koowaad muxamadun rasuulullah waa tii labaad labadaas waa inuu labadaba keenaa wa annahumaa mutalaasimataani labaduna waa laba isku xiran oo kala laasimaaya oo aan kala bixi karin oo midba midda kale ay keensanayso fa shuruudu shahaadati اluulaa shuruudii marka shahaadadii hore oo laa ilaha ila allah ahayd hiya shuruudun fi thaaniya sidoo kale waa shuruud oo midi maaragtay labaadna shuruud u ah oo maxamedun rasuululah shuruud bay u tahay oo waa in cilmi loo leeyahay waa in yaqiino ay jirtaa waa in maarata aqbalaad ay jirtaa ikhlaas waa inuu jiraa oo susus ka ahayn waa in run ay ka tahay qofkii waatii munaafiqiinta lalahaa wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun lakaadibuun waxba u tari mayso maxamedun rasuululah inay yidhahdaan sababta beeni sheegaya muxabana waa inay jirtaa hogaansankii waa inuu jiraa marka maxabadii waxaa soo gelaya in aad maaragtay nacdo wixii alla uu nacay duulalka alla uu necab yahay waa inaad necbaato oo aad jeclaato duulka alla uu jecel yahay maxabadii marka eh, eh, calaaqa la leedahay waana ka soo hadalna marka wuxuu leeyahy shuruuط الشhahaadati alأulى shuruudii shahaadadii hore oo tawxiidka laa ilaha illa ahayd hiya shuruuط fi الثaaniya sidoo kale shuruud bay u tahay midan kale kama anaha hiya shuruuط fi اlأulى sida taniba ay shuruud ugu tahay tii hore oo laa ilaha illa waxba ma tarayso haddii qofku maxamedun rasuul lahi aanu qirin si dhab ah oo shuruuddeedi wadata aanu u qirin masaladan ah runtii in la baraarujiyo in shuruudii laa ilaha illa allah halkana looga baahan yahay waxaad moodaa waxay ka mid tahay waxyaabaha sida ahlucilmiga qaarkood ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen waxyaabaha uu shiikhu la tamayusay yay ka mid tahay raxmat ullaahi caleyh allah u naxariiste shiikhu shiikh aada u cilmi badan buu ahaa oo ilaahay ummadda uu ku anfacay isagoo dhalin yar uu dhintay sidaan markii ugu horreysay shaabka markaan aan soo sheegno soddon shan jir u ah markuu dhimanayo haddana maaragtay si aada u qiimo badan yuu kitaabo u qoray oo uu dadku ugu faa'iideyn jiray oo alla cilmigiisii uu dadka uu ku anfacay marka shahaadadii tawxiidka iyo shahaadadii maarata shahaadatu maxamedun rasuulullah labaduba isku xiran yihiin lama kala saari karo waa inuu qofku labadaba isku si uu maarata u qaataa haduu rabo inuu diinkiisu u badbaado diinkiisi marka ma badbaadaayo ilaa inuu labadii maaragtay shahaadaba uu ka dhabeeyo maogi uu ku dhawaaqo qalbigiina ay ka jirto oo maaragtay ay run ka tahay oo maxabana ay jirto shuruudihii kulli waa in meesha laga helaa adiladii marka shuruudahana waa kii shiikhu hore uu soo sheekeeyo aan hore duruustu hore aan u soo marnay hadday noqon lahayd inqiyaadka iyo cilmiga iyo yaqiinta iyo qabuulka iyo ikhlaaska iyo maaragtay sidqiga iyo maxabada kulli shiikhu waa uu ka soo sheekeeyey raxmat ullah aleyh si fiican buu u sharx marka shuruudihii awal aad soo baratay halkanna waa waad ku dabaqaysaa sidoo kale shahaadatu anna moxamedun rasuulullah waxay iyaduna noqonaysaa sharti yay maaratay tawxiidkii u noqonaysaa laa ilaha illa hu shardi bay u tahayo la aqbali maayo laa ilaha illa hu keligeeda oo maxamedun rasuulullah ay ka maqanta diinku markaasuu qofkii maaragtay bilowgi ugu horreeyey iyo miftaaxi ugu horreeyey iyo asaaskii uu islaanimada kusoo gelaya waa kaas kadibna waa in maaragtay iltizaamka laga helo wax lo wixii acmaalahaya kale ee looga baahnaa oo arkaantii islaamka iyo wax lo wixii waajibaad ahaa iyo kulli marka waa in laga helaa markaasa maarata diintiisu ay dhammaystirmaysaa waxaa marka ku xigi doona haddii la yiraahdo salaadii iyo zakadii iyo soonkii yuu ka hadli doonaa iyo xajkii yuu ka hadli doonaa arrimo ku saabsan kadibna iimaan iyo yuu u gudbi doonaa marka intaasaa nagu filan wabilahi towfiiq